الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii lixdan iyo sagaalaad ee ka mida min sharxi saxiixi muslim raximah اllahu tacaala intaana darsiga u gudbin xadiidka xale aan ka bilownay casharka xadiidka abi malik alashcari baabu fadli اlwudu xadadanaa isaaq ibn mansuur soo lama hayo xadiidkaasi marka cillo yaroo daara qudna uu sheegay inaan ka jawaabno waan waan hafay xalay marka aan baraarujinna in sha allahu tacaala saxiix muslimka sharxi muslimka inawowi ninka haysta hoosta wuxuu ku qorayaa in dariiqa hadda aynu hayno inqitaacu ku jiro yaxya bn abi kahiir aطaa'i ana zayd bna salaam xadaahu ana aba salaamin xadaahu can abi malik alashcari daara qutni iyo ibni camaar ashahiid iyo jamaacadii ka dambeys jamaaca min almutaakhiriin oo ka dambeeyey waxay leeyihiin bayna abi malik alashcari saxaabiga xadiidka iyo taabiciga aba salaam ah waxaa u dhexeeya cabdiraxmaan ibni hanmin alashcari cabdiraxmaan ibni hanmin alashcari baa u dhexeeya oo marka riwaayada yaxya ibn abi kaiir waxaa ku jira inqiaac saasay sheegeen cilada ruux u horreeya tilmaamay muxadiiinta waa waa nasaa-i abu cabdiraxmaan nasaa-i axmed bnu shacayb markaynu soo marayna sunankiisa xadiidkan markuu wariyey oo riwaayada uu sheegay yaxya bnu kaiir uu sheegay ayaa wuxuu yidhi khaalafahu mucaawiyat ibnu salaam mucaawiya ibnu salaam ayaa khilaafay buu idhaahdaa ayib marka ishaarada asagaa u horreeyey nasaa-i baa u horreeyey kadibna ibnu camaar shahiid oo ninka iska lahaa cilalu saxiix muslim oo iyo lixdii geeriyooday ayaa xigay oo tilmaamay daara qudni baa ayaga ku raacay marka wadaaddo dambana waa ku raaceen sida sawaabku ana waxaa weeye xadiidku waa saxiix wax ilaana kuma jirto wax ilaana kuma jirto sida uu muslim maray ayaa xooggan muslim iyo abu cawaanata wadaax ee ninka la odhan jiray abu cawaana alisfarayini saaxibu almustakhraj calaa saxiixi muslim labada ariiqba inay saxiix yihiin bay marayaan ayagaana ku gar leh yagaa ku saxan min xaydu sanaaca alxadiiiya marka la maro yagaa ku saxan qolya mucaasiriin hadda wax qorqoro oo muxadiiin iska yeela oo daaraqudni raagiisa xoojiya waa jiraan laakiin waa khaarij can alqawaacid alcilmiya way ka baxsan tahay midda koobaad wadaadka la yidhaahdo yaxmed kaiir aai isagaa ka xoog badan cinda almuxadiiin waaxfadu waatqanu waaqwaa fii jamiici اlwujuuh can mucaawiya oo ninka asagaa khilaafay ah mucaawiye waxay walaala yihiin zayd zayd ibnu salaam bay walaala yihiin marka mucaawiya wuxuu ka wariyay xadiidka can akhiihi oo zayd ibnu salaama can aba salaamin can cabdiraxmaan ibni hanmin alashcari can abi malik alashcari markaasuu wuxuu geliyey bayna saxaabiyi اlxadiiث wa bayna taabiciyihi cabdiraxmaan buu geliyey riwaayada yaxyana waa ujeedaano waa maxay abaa salaam mamduur alxabashii looma dhexeeyo abi maalik alashcari looma dhexeeyo ayb waxaana iman doonta fii saxiixi muslim xadiidka abi maalik alashcari waa inaga xale soo sheegnay inuu muslim ku leehay laba xadii xadiiskii koobaad waaka ka labaad wuxuu inoogu iman doonaa raqamkan dambe markaad tirinaysaan arqaamtan laba dhowr raqam baa qoran ka u dambeeye xadiidka la xidhiidha ee haddaad ka maraysaan kan xadiidka haddaanu hayno kaasaa laga xisaabiya axaadiia biduuna takraarka biduuna takraar lamarka waa lamarkii aan mukararka lahayn arqaamtan waaweynna waa takraarkii ee xadiid soo noqonaysa iyo asaaniid la tirinaya xadiidka buu ku iman doonaa asagoo dariiqan oo kale ku warinaya xadiid kale arbacun fii ummati waad eegi kartaan anugu hadda matni ma hayo sharax baan hayaay raggiinna matniga hayo waad fiirin kartaan ma haysaan iyo akhriya xadiidkaa sanadkiisa mhm. mhm. mhm. haban ibnu zayd alcataar yanu kasiir aطaai xadaahu xadaa xageen qudc marka ku jira sanadku kulligii waxaa weeye waa musaraxun biاtaxdiid yaxya xadaa yuu yidhi zayd xadaa buu idhi abaa salaam muxuu idhi xadaa muslim marka waa ha ku degdegeen marka daara qudniba wax sheegay iyo howlaha intaa ku mashquusho iyo baashu kaa hoos bixin almuhim ninka la yidhaahdo yaxya ibna kaiir aطaa'i waxa keliya lagu eedeeyo waxaa weye annahu mudlis qaliil tadliis qaliilu tadliis wamaca dalika saraxa bitaxdiid fii jamiici طabaqa marka meesha taa waa dhammaatay yaxya ibnu kaiir aطaa'i waa min aqraani الzuhri waa nin xaafido oo mutqin oo xadiid badan bal huwa fii mislaakhi الzuhri baa layihahdaa mucaawiya ibnu salaam nin allow sahlo oo iska roon weeye laakiin nin garab istaagi kara yaxya ibnu kaiir aطaa'i ma aha taa waa masalo maslada labaad oo wejka labaad ah waxaa weeye samaacu abi salaam mantuur alxabashi can abi malik alashcari waa haabitun fii uruqin saxiixa khaarija saxiixayn xataa abu cawaan ay ku jirtaa tirmidi bay ku jirtaa ibnu xibbaan bay ku jirtaa ibnu khusayma abaraani uruq aad u badan buu ku cadday abu salaam inuu ka maqlay abi maalik alashcari abu salaamna mudlis ma aha shuqulku ma laha idan xaafidku nukat diraafka calaa tuxfat alashraaf iyo tahdiibkaba baxi qiimo badan buu ku leeyahay wuxuu leeyahay sawaabku waxaa wey in la yidhahdo ana kila ariiqayni waa maxfuudaan maxaa yeele mid walba xaafid baa waranaya iyo nin iqa ah in la yidhahdo mid baa khata ah meel laga mara riwaayadan muslimna ma jirto hunaana saraxa bitaxdiid ariiqa labaadee iman doonee xadiidka kalena fii jamiici طabaq wuxuu caddeeyey annahu samca marka taasna waa waxaa weeye hubuutu samaaci abi salaam can abi maalikin wuxuu baabi'inayaa in la yidhaahdo inqiطaac baa jira bayna abi salaamin wa abi maalik alashcari wejka saddexaad ee ku tusaya in riwaayada mucaawiya aysan ka xoog badnayn midda yaxyaa oy ta yaxyaa maxfuudo ama labadoo maxfuuda lafdiga xadiidka mucaawiya ka duwan yahay lafdiga xadiidka yaxya haddaad laba xadiioo isku lafdi ahaynoo kala duwan weeye mar hadday alfaad u kala duwanaato ariiquna kala duwan yahay asal waxaa weye inda fii cilmi اlxadiid lagu xambaaro xadiid mustaqil ah tagayur fi riwaaya oo fi sanad ah maca ikhtilaafin fi اlalfaad wa fi اlxadiid asalku waxaa w in laydha waa laba xadiid oo kala duwan taasna waa mid ta labaad cafwan ta saddexadaan dhaho mise waa ta afraad wey ta afraad wadaaddaha ka hadlay ee inqiaaca sheegoo dhan halkan markay marayaan laba abimaalig ba isku khaldeen abi maalig wadaad la yidhaahdo kacab ibnu la yidhaahdo oo la sheego inuu dhintay sanadkii siddeed ee hijrada khilaafadii sayidina cumar طaacunu camwaas inuu ku geeriyoodo la sheego mutaqadim ah ayay abimaaligan ku fasireen say u sugaan bayna abi salaam alxabashi wa bayna abi maalik lanna mamtuur alxabashi abu salaama waa nin muta'ahira abi maalig alashcariga ay sheegeenna waa mutaqadim dhintay fii khilaafati cumar laakiin sabaabka waxaa way xalaynu soo marray abu maaligan waa alxaaris ibn اxaari abi mali alashcari oo mutaahir jiddan oo xataa sakhaaru taabicin ba wax ka maqla ayib taasna marka waa e, wej afraadoo keenaya inaan inqiaac jirin xadiidkuna uu mutasil yahay marka ra'yiga xaafid ibn xajar uu maray asawaaba in la yidhaahdo waa e, sixatu ariiqayn ayib waxaa la isku haya waa sanad inuu xadiidku saxiix waa muttafaq matnulxadiid inuu saxiix ya waa muttafaq cinda daaraqudni waa muslim waxaa la isku hayaa sanadkan inqiaac ma ku jiraa bayna abi maalik alashcari wa bayna tilmiidihi oo abi e, salaam ah intaasa la isku hayaa nin la yaqaanoo taabici kabiir ah nimanna dhan waaba saxaabi oo cabdiraxman bn hanmin alashcari la yidhahda meesha ku jiroo la yaqaana iyo maya umbaa la isku hayaa sawaabku markaama calaa ariiqati alxaafid bn xajar baynu maraynaa oo sixatu ariiqayna wa hiya aslamu iyadaa aslam ah wa aswan iyo in la rajaxo dariiqa yaxya bna kaiir aaa'i kama htaarahu imaam muslim wa abu cawaan iyo wahayruhumaa sidaan ula socdo insha intaas baan rabay inaan tilmaamo ayb imaam nawowi asagoo qaab kale oga jawaabay laakiin aan aan aan markaas daqiiq ahayn aan daqiiq ahayn oo isagu wuxuu leeyahay waa ixtimaal waarida laakiin waa laga daqiiqsan yahay wuxuu leeyahy waxaa dhici karta in abu salaam xadiidka waagi hore uu ka qaadan jiray can cabdiramaan bni hanmin alashcar can abi maalik waagii dambena uu helay saxaabigiiba uu la kulmay ayb marka laakiin maadaama taxdiid la hayo oo uu abu salaam xadaanii waxaa weeye waxaan leenahay waa laba ariiqoo kala duwan liikhtilaafi lafdayni war raawiye midna mucaawiya warinaya midna yaxyaa warinaya lafdigu waa kala duwan yahay labada saxaabina waa kala duwan yihiin marka in sidaa laga yidhaahdo ayaa dhaanta ariiqa uu imaamku maray laakiin waa ixtimaal waarid oo macquula dhibba ma lah baabu baabun fadli اlwuduu'i wasalaati caqibahu wuxuu baab yahay soalka mina ku joogo weysadu fadliga ay leedahay iyo wasalaati caqibahu iyo weysada kadib ama gadaasheed in la tukado fadliga ku jira xadaثna qtaybaة bnu saciid wcuثmaan ibn muxamed ibn abi shaybata waisxaaq ibnu rahim alxandaliy wاllafظu lqutaybata bn saciid qaala isxaaq wuxuu yihi ibnu rahim alxandali isaq ibnu rahuya wey imaamka faqiha khuraasaaniga ah ahbarana wa qaala alaaharaan labada kalena waxay yidhahdeenoo qutaybe iyo cuثmaana xadaثana in badan baynu soo tilmaannay ana isxaaq laa yaquulu ila ahbarana isxaaq siduusoo ma yaqaan waxaan ka ahayn ahbarana taasuu marka muslimna u kala saaraya ayib oo qaacidadii isxaaq waaba la yaqaana ee muslima maxaa u tiri isxaaq baa xadaanaa yidhi ima dhihi kartid buu ku leeyahay anaa israaciyay nin walba laftigiisu saasuu kale yahay xadaanaa jariir bn cabdilxamiid adabbi ayaa loo jeedaa jariirka meeshan dhaca waa jariir bn cabdilxamiid hadduu meesha hishaam dhaca ibnu curwana waa jariir bnu xaasim way kala sarreeyaan nimanku way kala sarreeyaan jariir hadduu shaykhu sheekh noqdo shaykhu sheekhi muslim hadduu noqdo waa jariir bn cabdilxamiid allahuma inuu sanadku markaa naazil noqo mooye sanadka caadiga ah jariir idaa waqaca fii abaqati shaykhi shaykh waa jariir bn cabdilxamiid wa idaa waqaca fi abaqa aaalia dabaqada saddexaad iyo wixii ka dambeeya hadduu dhacana waa jariir bnu xaasim haaliban saa iskaga ogaada can hishaam bni curwata can abiihi curwata bni zubayrin can xumraan mowla cumaan bni cafaan raximah llahu tacaala qaal wuxuu ihi xumraan ibnu abaan baa asagu la yidhahda waa inaga soo maray xalay samictu cumaan bni cafaan baan maqlay radi allahu tacaala canhu wahuwa binfinaa'i ilmasjidi xalay waxaa tidhahdaa meelna soo marin xadiidkii intii xadiidka cumaan ku leeyahay fii saxiix muslim saasaa dhalin soo ma ahay ayb almuhim fii saxiix muslim wuxuu ku leeyahay sayidina cumaan sideed xadiid sidee xadiid buu ku leeyahay oo iskuwa anuu inaan soo sheegnay baan weli igu qufulan dhibba ma laha eh, cumaan bn cafaan wuxuu ku leeyahy fi saxii muslim sideed xadiid saddex waa isku waafaqeen bukhaari iyo muslim soo saaridooda shanna waxaa la gooni noqday muslim marka saddex iyo shan isku dar waa sideed waa sideed waxaa ku darsataa oo kale bukhaari tafarada biamaniata axaadiid ila waa iska kooban tahay kuwa dhaadheerun baan lagu mashquulayn kuwa inta yarartaa bukhaari wuxuu gooni la noqday oo cumaan ka wariyaa sideed xadiioo kale saddexna muslim buu la wadaagaa sideed iyo saddex sanaskugu dar ko iyo toban buu asagoo ka wariyaa cumaan ka wariya bukhaari fii saxiixihi amaa muslim wuxuu ka wariyaa sideed saddexi bukhaari uu la wadaagay iyo shan uu gooni la yahay imaamkuna waa ogtihiin yowm اljumca la dilay isagoo madluum ah shahiid ah sanadkii hijrada soddon iyo shantii hijrada waa garanaysaanba ilata fi madiina murawara ayb whuwa bifinaai masjidi masjidka ardaagiisa asagoo jooga fa jaaahu muadinu muadin baa u yimid cinda alcasri salaada casr agteeda fadacaa wuxuu codsaday sayidina cumaan biwadu'in biyo weysuu codsaday fatawadaa waa weyse qaatay uma qaala wuxuu ihi imaamku wallahi allah ku dhaartay la uxadiannakum waxaan idiin sheegayaa xadiian baan idiin sheegayaa lowlaa aayatun fii kitaab illaah aayad kitaabka rabbiga ku jirta haddaysan jirin maa xadatukum idiima tabiyeen xadiidka xadiidka waxaan ka yaabayaa fadliga iyo qiimaha ku jira inaad isdhigataan marka waa idinka qarin lahaa saydan isu dhiganin oo u tala saaranin hase ahaatee waxaan ka baqayaa aayad waciidka inuu qabto marka waxaan ku qasbanahay inaan xadiidka idiin sheego hada min fiqi saxaaba inii samictu rasuul la rasuulka ilah maql sal slam yaquulu asagoo leh laa yatawadau ma weyse qaato rajulu muslimun addoon alle u hoggaansamay oo fa yuxsin alwuduu'a weysada ma wanaajiyo oo fa yusallii ma tukado salaatan salaad ilaa hadduu weysada wanaajiyo salaadna uu tukado muslimin waxidana uu yahay hafar allaahu lahu allah u dhaafaya maa baynahu salaada uu tukada inta ka dhaxaysa iyo wa bayna asalaati alatii taliha salaadda ayada ta xigta inta udhaxaysa salaada ayada uu tukaday midda ku xigtee iman doonta inta ka dhaxaysa wixii dunuubbaa loo dhaafaya oo markaas sakhaa'irta loo jeedo xadaana abu kurayb baa noo warra maxamed bn cala xadaana abu usaamata xamaad bn usaama xadaana zoy bn xarbin abu kuraybin qaala labadaa wada xadaana wakiicun idan waxaa ismutaabice wakiiciyo abu usaama waxadaana ibn abi cumar magacii baad tidhahdeen maxamed bn yaxya bn abi cumar alcadani xadaana sufyaan bn cuyaynata abu muxamed alhilaali jamiican si wada jira jamiican muxuu ujeedaa saddexda wadaad abu usaama iyo wakiiciyo sufyaan jamiican si wada jira saddexdaa wadaad waxay ka qaateen xadiidka can hishaam bni curwata can abiihi haddaad soo maraysaan soo maaha can abiihi can xumraan can cumaana bihada isnaad sanadkan ay ku tabiyeen bihada isnaad wuxuu jeeda hada sanadka haddaad soo martay ee hadda aan soo sheegaynay can hishaam can abiihi curwata bni zubayr can xumraan ibni abaan can cumaan wa fii xadiii abi usaamata xadiidka abi usaama waad la socotaa muxadiiintu sanad walba xadiid gooni ku taliyaan xadiidka isagoo isku lafdi ah isku macnona ah yaa laga yaabaa hadduu raawi walba riwaayadiisi waxaa loo tirinhayaa ka xadii boqol kunoo xadiid baan xifsanahay macneedu waa maxay boqol kunoo sanad baan xifsanahay wain kaanad licasharati alaafi toban kunoo xadiidba ha yeelatee waxaan dusha ka hayaa wey boqol kunoo abtir haddee boqol kunoo abtir ninka kala duwa boqol kunoo xadiidna waa qaban karaa soo maha <laughs> sanadkaaba ugu daran xadiidka laftigiisa kuma dhibaayo hadda toban xadiid maalinka waad xifin kartaa iyo labaatan iyo soddonba laakiin an sanad iskuma toosin kartid sanadku waa dhibbaday waa taqaanaan ayib wa fii xadiidi abi usaama waxaa ku jira fayuxsinu wuduu'ahu uma yusalli اlmaktuubata intaa dheeraadka ah oo uma intaa kadib yusallii tukada almaktuubata tii la farad yeelay salaadda u tukatay ayaa dunuubta lagu dhaafayaa ilaa ta kale laga gaadho waxadaanaa zuhay bn xarbin xadaana yacquub bn ibraahim xadaanaa abi yacquub iyo ibraahim iyo in badan baad soo marteen abihi waa ibrahim ibnu sacd dhowr goor baanu soo sheegnay ibrahim ibnu sacd ibrahim eh, ibn cabdiraxmaan ibn cawf azuhri can saalix ibnu kaysaan saalix ibnu kaysaan qaala qaala bnu shahab wuxuu yidhi walaakin curwata yuxadiu can xumraan annahu qaal wuxuu isku qabanaya xadiidka xal aad soo marteen xadiidka xal aad soo marteen min ariiqi caطa ibnu yaziid allayث almadani can caطaa ibni yaziid allayثi xalow inoo dambeeyan u malayna ariiqa asaga ah so sidaa ma ahayn xadiidkii riwaayadii yunis ibn yaziid alayli can ibni shahaab الzuhri ana caطaa ibni yaziid allayثi ibnu shahaab baa meesha wuxuu ku leeyahy laba sheekh laba sheekh buu ka wariyaa xadiidkan sheekhii koobaad xalaad soo marteen waa caطaa ibnu yaziid allayti sheekha labaadna waxaa weeye curwat bnu zubayr curwe iyo caطaaba kilaahumaa yarwi can xumraan can cuثmaan curwe iyo marka ninka la yidhaahdo caطaa ibn yaziid ayaa nin walba markuu tilmaamayo weysadii iyo salaada iyo qaabka cumaan xadiidka u wariyey tilmaantii kale kaduwanbuu bixinaya ibnu hishaam marka wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo lafdiga curwa uu ii waa ka duwan yahay kii caطaa intaasuu kuu sheegay hadda wax kale ma aha saa la socdo can saalix bnu kaysaan qaala bnu shaab wuxuu yidhi walaakin curwa curwa hase yeeshee curwe yuxadiu wuxuu tabinayaa can xumraan annahu falama tawadac cumaan cumaan markuu weyse qaatay qaala wuxuui wallahi la uxadiannakum xadiian wallahi lowlaa aayatun fii kitaab maa xadatukumuuhu haddaan aayad aysan jirin idima sheegeen inii samictu rasul lah sal lay slam yaquulu asagoo laa yatawada'u rajulun idan xadiidkan dambe ee curwe waa ka duwan yaha xadiidka xale aad soo marteen cataa xadiidka cataa aayad ma wadanin maktuubo iyo howlahaana ma sheegin waa laba xadiidoo kala duwan oo markaa ibnu shaab uu mooda inay yihiin isku hal xadii markuu wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo labadii sheekh baa iskhilaafay xaafid bn xajar muaqid wa khilaaf ma ahe bal humaa xadiiaani mutaqaayiraan laba xadiioo kala duwan weeye curwana qaabbu u wariyey cataana qaabbu u wariyey wayba kala duwnaayeenba ayib siyaaqoodii xataa lafdigoodan isku mid ahayd laa yatawadau rajulu rajul ma weyse qaato fa yuxsina wuduua weysidiisa ma wanaajiyo uma yusalii asalaata salaad ma tukado oo maktuubaanu soo maray fii riwaayati abi usaama ilaa ufira lahu maa baynahu wa bayna asalaati alatii taliiha ilaa ufira lahu waa loo dhaafaa maa baynahu salaada ama weysada inta ka dhaxaysa ama maa baynahu rajulki ilan salaada iyo weysadu waa ficil ku qumahaya faacil wa bayna asalaati alatii taliiha salaada markaa xigta ee la xidhiidha ayib macnaha walaakinta unsaa u ogaada ha ku khaldamin dadka yar dhibtaa qaala curwa wuxuu yidhi alaaya aayaddu saxaabiga cumaana sheegay ee uusan carabka idinku cadaynay idinku annagaa fahanay ama la joognaye waxaa weeye inna yaktumuuna ma anzalna min albayinaati wاlhuda min bacdi ma bayanahu linnaasi fi اlkitaab ulaa'ika yalcanhum اllah wayalcanhum اllaacinuun ilى qowlihi tacala allaacinuun aayaddaasuu imaamku yuu akhriyey wa hada min fiqhi الصaxaaba xadiidka fadligii ku jira waa aragtaanoo waxaa weeye in lagu dadaalo cilmiga faafintiisa ummadana la gaadhsiiyo ammaanana ay tahay ku saaran inta aad gaadhsiin kartana ummadda aad gaadhsiiso allahuma marka haddaadan ka baqaynin mafsado inay cilmigaa ka dhalato leanna culumta qaarkood ee khaasada ah baa mararka qaarkood loo qariyaa limaslaxatin cilmiga caamkaee daruur ummadda hore udhexeeya ma aha masaa'ilka qaarkood ayaa laga yaabaa limaslaxa mu'aqata in loo qariyo asal lama qarin karo laakiin waxaa weeye bal inta ruuxu ka bislaanayo bal wadcigu iska badalayo bal hoosuu yardhig ayib ama dad gooni ah waa kii bukhaari baabaysta baabu man khasa alcilma qawman duuna qowm man khasa alcilma qowman duuna qowm ayib axaadiis badan iyo aahaar buu ku keenay meesha waad garanaysaan waana gaari doona haddii alla marka in cilmiga la faafiyo oo ruux aan lagu gooni asalku waa sida hadday maslaxa ama mafsado laga boqo marka way bannaan in la yar asturo liwaqtin ilaa xiin oo markaa maslaxadu ay muuqanayso taa waa masalo masalada labaad ku jirta waxaa weeye fadlu lwuduu'i weysadu fadliga ay oo baabka u baabaystay iyo weysadii salaaddii lagu tukaday ajirka ay leedahay fadliga ku jira iyo in sakhaa'irtii dunuubta lagu dhaafayo ayaa ku jira fiqiga saxaabada kale meesha ku jira muhimka waxaa weeye aayadaha ku soo dega asalkoodii fi lkufaar in loo daliishan karo muslimiinta muslimiinta aayaddan cinda ahli اlcilmi wa ahli الtafsiir waxay ku soo degtay fi ahli اkitaab ahlu kitaabki qariyey yahuudiya nasaaro qariyey tilmaamihii nabiga lagu sharxay towreed iyo injiil asturay wax kala bedelay ummaddii indhaha qabtay kuwaasa ilaahay ka hadlay asalka ayaddu halkaasi kusoo degtay saxaabiguna wuxuu yidhi alcibratu bicumuumi اlafdi la likhusuusi الsabab ahlu kitaab ha ku soo degee ayaddu ha ku soo degto oo intaas wciida ha laga ratibo oo bale ha lagu dhigo ase aatee muslimka xaq qariyana ayaddu way taabanaysaa hada fiqu صaxaaba cumaan akaabir الصaxaaba abu hurayra raggii dambaa xataa ayaddu deliishan jiray fi صaxiix waad garanaysaan ina الnaasa yaquuluun akara abu hurayra wاladii nafsu abu hurayra biyadi lowlaa aayaة fi kitaab الlah ma xadaثtkm xadiiثa can rasuuli الlah waxaad leedihin bir abu hurra waad badisay axaadiis xaggeed ka keentay wuxuu yidhi ansaarna beerley bay ahayd muhaajiriin badankoodna suuqay ka shaqaysan jireen carruurbay biilan jireenoo xisaabaad iyo takaaliif iyo mas-uuliyaad baa saaraa anigu xerow nabiga ku jalan baan ahaa maalina qada maalina waxela wixii nabiga afkiisa ka soo baxana dibniisna waan qabanay hase ahaatee wabad eedayseene haddaan aayad qur-aan aana ka cabsanaynin hal xadiid bay idima sheegeen buuri markaasuu aayaddan akhriyay in alin yaktumuna maa anzalna min albayinaati wاlhuda fi saxiix الbukhaari ka akhriya ayb hada fiqu الصaxaaba fiqiga saxaabadaee sidana wayna soo noqon doontaaye waxay baabi'isaa qolyihii mushrikiinta iyo qabuuriyiinta eedeeyey culamaء tawxiid markay masalatu shirki wa tawxiid ka hadlaayaan aayaday saa u daldalaan a'immadu aad moodi inay siday faatixi u xiftan waana xifdsanaayeen oo mushrikiin iyo kufaar iyo kufaar asliyiina waxoo dhan ka hadlaya murtadiin markaasa waxay saaraan oo ku bashaaqaan ee qolya islaam sheeganaya ilaahay khayrkiina caabuda haddaaban idiin daynood aad kuwan ilaahay khayrkii caabudaya islaamka ku maxaabsanaya ee muslimiin idin yihiin dhibba ma leenahay aayad gaala asala ku soo degtay in muslimiin feedhaha loo geliyo waana fiqu saxaaba dhibba ma laha waa isfahnaan u marinlaya ka saxaabigu u daliishanaya aayad kusoo degtay bi ahli kitaab qadiyo mucayano asaga markaa khusaysa abu hurayra u daliishada way iman doonta way badan tahay saydina cumar marka yo wuxuu arkay saxaabo xoogow yar dhaadan iyo adduunya la furay iyo zakawaad iyo khayraad iyo khanaa'im soo fakaday aayaddii axqaaf ayuu soo qabtay adhabtum ayibaatkum fii xayaatikum addunya buu yidhi ka baqayaa ina ina hayso aayadduna kufaar asniya ku soo degtay hawshay nicmadan amaan gaalownaa ama aayaddu annaga na haysa macnaha guud ee asalkaa ah ee laga digayo ayaa qabsanaysaa khusuuska maxalka iyo mawridka la eegi maayo macnaha guuda qiimaha badan ayaa la fiirinaya dhaqankaa saxaaba iska lahaa hada fiqu saxaaba waxay dhaheen najdiyiin iyo wahaabiya dhibkoodu aayado gaale ku soo degay yay muslimiinta dhakada ka saarayaan aan idiin daynaba muslimiin dhakada in laga saaro aayado kusoo dega gaalada dhakada laga saaro muslimiin dhaqankay gaalo sameeyeen sameeye ama wax ku dhow waaba dhaqanka saxaabada hada fiqu saxaaba taa waa maxay waxaa la yidhahda alqowlu bilmuujab alqowlu bilmuujab balaafi fi اlusuul aw fi aadaabi اlbaxث wاlmunaadara ayib saad tidiba aan kuu daaye weli hawsha waa ku haysaawo kaagama hadhi maayo manci baadna waad leedahay inaad diiddaba asalkaa baan kaa diiday kuwaad leedahay waa muslimiin maba aha muslimiin waa mushrikiin marka waxaad ku jawaabaysaa alqowl biاlmanci wاlqowl biاlmuujab alqowl biاlmuujab maxaa le waa tasliim اdaliili maca baqaaءi الnisaaci fi اlmasأla daliilka aad sheegtay oo ah aayado gaala ku soo degabay muslimiin saarayaan kuuba daaye wey laakiin dhibba ma laha inaan saaro baan ku leeyahay idan waxaa la yihahda alqowlu tasliim اdaliil maca baqaaءi الnisaaci calى xaalihi huwa alqowl biاlmuujab oo hebelow waxaaba dishay ninkii hebel ahaa kaba soo qaad inaan dilay maxaa ku jaban baaba tidhi maxaa la yihahda alqowlu biاlmuujab haddaama xataa kuu salim inaan dilay wuu mudnaa maxaa yeel aabbahay buu dilo waa qisaastay murtad buu ahaa ilaahay ku kufriyey zaani muxsan uu ahaayoo dowladdu qaban weyday baacugan kala jaray minhaajka kusoo martay haddii baacuga la kala jaray inaysan dhib lahayn somaydan kusoo marin ayb almuhim biaal baan oga jeedaa qolya waa dhoweyd dacayd igu sii daayna waa jireen waxay dhe xasaan bay xuri dadka waa la cuni karaa marka soomaali shaqa intay weyday yay beenta quudataa baryaha intaynu u jeedna waad garanaysaan hadda ayib minaaji markaan marayna kitaabu laacibeynaha malaynaya yay fuqadu waxay ka hadleen haddii ruuxa muslimka ay naf qabato wuxuu qaadan waayo gaal meydana u hela ma kara karaa maxay idinla tahay ruuxii muslimka naftaa ka baxaysa doofaarna xataa wuu waayay gaal meeshan yaallana wuu helay ma cuni karaa ayb naftiisa ma ku badbaadin karaa lidaruura bay fuqaadu ka hadleen in gaalka meydka la xurmadiisa meel lagaga dhaco la cunay in muslimkaa dhimanaya la badbaadiyay kee wanaagsan soo idinkii markaad anigu duulaysaan culamaau اlmasaalix wاlmafaasid baanahay fuqahaau altawaasun bayna almasaalix wاlmafaasid dhihi jire ma aha maxaad muslimka ugu khamaaraysaan lafihiisa yani waxaa way wax miisaan oy ka duulayaan ma laha ayb marka beentaad baryo waxay noqotay comment in lagu helo xoogow youtube-ka iyo meel wax laga jira maxay ahay facebookga iyo wax lagu helaa been lagu qoraya maal la weyd mid waxaan arkaya salafkiidu been qoro oo yidhi labaatan iyo toddoba bishii sebtembar haddaan soo dhaafnay maraykan baa xasan wuxuu geliyey balaag liisti xoolihiisa hala dhaco yidhi bankigiisa hala xado yacni beentaa dadka o dhan baa isoo wadaada warkaasa la sheegay weli waa soo taaganoo waa noolahay maraykan waxba nooma dhexeeyo waxaan gaala noo dhexaynin nooma dhexeeyo waxaana waa been iyo barabagaanto lagu raadinayo xoogow commenti oon sal lahayn la ogaado almuhim waxaad kaga jawaabtaa waxaad kaga jawaabtaa marka lagu yidhaahdo aayadaad saarteen ninka hawshaa sameeyeyna ah, warkiisii oo dhan hayaa waan la xisaabtami doonaa reerkiisii baan gogol u dhigan doonaa kala bixi mayno waa nin abgaalah la yidhi aniya abgaal waa ishaynaa ayib intaana waa kaftan weeye ayib almuhim haddii lagu yidhaahdo haddii lagu yidhaahdo gaalaad aayada gaala ku soo degay yaa yaad muslimiin saarteen alqowlu bilmuujab ku jawaab ama mancu dacwa mancu dacwa maxaad sheegata inay muslimiin ka kac baa lagaa yidhi in ilaahay khayrkii caabudaya miyaa muslima ah, intaa waa inaan baraajiyo waa rabay xadaana cabd bnu xumayd waxajaaj cabdibn xumayd waa kuma saaxib almusnad waa tafsiir waxajaaj ibnu shaacir xajaaj ibnu yuusuf ibnu shaacir athaqafi daalimkii faajirkaa ah maaha wadaad muxadid oo muslimoo qiimo badan wey ninkaan kilaahumaa can abilwaliid abilwaliid aayaalisi abilwaliid aayaalisi waa hishaam bn cabdilmalik abilwaliid aayaalisi abu daawud aayaalisi aa ku khaldina ninka abu daawud ayaali sulaim bn daawud baa la yidhahda saaxib almusnad ninkan waa abilwaliid aayaalisi hishaam bn cabdilmalik baa la yidhahdaa qaala imaamka wuxuu yidhi xadaani qaala cabdu wuxuu yidhi cafwan cabdu muxuud wuxuu yidhi xadaanii abulwaliid xadaanii abulwaliid sidaasuu yidhi xajaajna wuxuu yidhi can abilwaliid buu u jeedaa ilan laba sheekh buu isku qabta muslimi xadaana isxaaq bn saciid ibni camr ibni saciid bn alcaas xadaanii abi aabihi o dee markaa saciid bni camrin ah qaala wuxuu yidhi kuntu cinda cumaana cumaan baan la joogay fadacaa biahuurin wayso codsa ahuur facuul masaadir ilaa tobaneeyo oo ku timaada ahuur meeshii la raba in la godo fadan la goda la kordhabo ayuu ka yahay ahuur iyo wadu iyo waluuc iyo waquud iyo waa badan yihiin dhib ma laha faqaala biahuurin biyo lagu weyse qaato maa yutaaharu bihi wey wixii lagu weyse qaadanoo biyihii ah faqaala wuxuu uhi samictu rasul lah sal l sl rsulka yaquul min imri'in muslimin ruux muslima ma jiro taxduruhu salaatun maktuubatun salaad ay qabanayso ay soo xaadirayso waa tarjama lafdiya wey ma wanaagsana waxaa weeye ruux muslim salaad waajiba qabanayso ila qabasho weeye ayib innaga af soomaaligana saxda ah fayuxsinu wuduu'a weysadeeda wanaajinaya wa khushuucahaa khushuucdeeda wanaajinaya ismiskiiminta iyo isbahaambiinta iyo alla ishoos dhiggaa khushuucda loo jeeda iyagoo rukuuca rukuucdeeda ilaa kaanad waxay salaadaa noqotaa kafaaratan dembi asturid bay u noqotaa qablaha wixii ka horreeyey oo min adunuubi dunuubta yararka ah maa lam yuuti hadduusan la imanin ninkii la yimi salaadaas kabiiratan dembi weyn wadaalika arrinkaa in salaadaa dunuubta lagu dhaafahayo ah addahra kulahu sanadkoo dhan wey fii jamiici zamani la fii zamani mucayan addahra waa mansuubun cala darfiya wadaalikana waxaa loo celima takfiiru dunuubi bisalaati salaadaa iyo weysada la wanaajiyey baa loo jeedaa kullahu zamankoo dhan weeye oo xilli walba ood sidaa u tukato oo aad weysada wanaajiso khushuucda aad dhammaystirto arkaantii salaaddii rukuucdeedii ayib waxaa weeye dembi waa lagu dhaafaya maalum yu'ti kabiira xadiidkii xalay aanu soo marray markay jumhuurtu ku qaydeen oo ay kala qaadeen kabaa'irtii iyo saaqayrtii adiladeeday ka mid tahay adiladeed ay ka mid tahay xadaثna qutaybaة bnu saciid وأxmed bn cabdة dabiyu qaala xadaثna cabdاlcaزiiz wahwa daarawardiyu wuxuu ka baqaya cabdilcaziz bn abi xaasim inaad u qaato iyo wadaaddo kale marka waa cabdilcaziiz bn moxamed daarawardi waa nin saduuq ah nimanna waa fadiqa idan muslim wuxuu keenay abaqada meeshii ka mutaabacaan buu u in badan baynu soo sheegnay baabka muslim ku bilaabahayo xagga lafdiga marka la xadiidka ugu kooban maqsuudkana oofsanaya kadibna ziyaadadii riwaayaadka dambuu gadaal ka keenaya xagga sanadkana wuxuu ku bilaabaya alasaxa falasaxa falaqwa walaqwa dhaqankaasuu leeyahay waa hawl khaasa sanadka u horeeya u xoog badan asaga agtiisa muslim lctibaaraad lafdiga u horeeyaana u kooban xadiidka inta dambe dhan marka ziyaadad bay wataan ama khaarija can ilmaqsuud ah ama mutamima lilmaqsuud ah can zayd bn aslm alcadawi can xumraan mowla cumaana qaala wuxuu ihi wadaadkaasi taabiciga ataytu cumaan bn cafaan baan u imid biwaduuin u keenay ataytu cumaana cumaan baan oola imid cafaan biwaduuin weyso fatawada'a weyso qaati imaamku uma qaala wuxuu ihi ina naasan qolyo saxaabada kamida mida yataxadauuna waxay ka sheegayaan can rasuulilahi axaadii fara badan laa adri aanan garanayn maa hiya sax weyahadi axaadiiu waa min cilmi اlkhaasa alxaadii almarwiya can rasuulilah waa min cilmi اlkhaasa waa cilmi gooni oo nin walba xilligu nabiga qaabka oga qaatay iyo qaabka uxifdaya ku eg tahay nin ururiyey nabi maxamed wixii laga wariyo dhanba ma jiro imaam shaafici waa kaga hadlay risaalada laa yuujad axad min almuslimiin haya xadii walboo nabiga laga wariyo ma jiraan laakiin waa la kala aqoon badan yahay laakiin xadii nabiga ka sugan oo uu ku hadlay oo maqan ma jiro ummadduu ku jiraa kadib waa maxay waa la ururiyaa caqli rageed iyo caana idaabba waa la urushaa weeye axaadiidkii riwaayaadkana waa la ururiyaa kadib waxaa kuu soo bixi sunna mutakaamila wakadalika luqat lcarab uu imaamku yidhi luqat lcarab mafaarideeda asaaliibteeda axkaamteeda nin yaqaana ma jiraan kulligeed laakiin waa la kala aqoon badan yahay marka labadaa fani wuxuu mid walba u baahan yahay awood gooni ah iyo jamac gooni ah saas darteed dambaa ah ka xifdi badan ama ka riwaayaad badan kuwii hore intaan casru tadwiin u dhicine aan la ururin axaadiitan la alifin waxaad arkaysaa iyo muslim xadiid ku jiro shaafici iyo maalig helayn saxiixayn aduguna aad haysato toban goor aad akhriya laga yaaba oo cumdaha kugu yaalla dayib maxaa yeelay shaafici iyo maalig waxay ahaayeen fii awaaili waxay dhinteen casri tadwiin awrada markay timid nin walba musanafaad iyo muwaaaad iyo jawaamic la ururiyey waxaa wey waa ka dambays waa ka dambayse ayb lanna munkuu shaafici dhimanaya bukhaari lix jir buu ahaa mase afar jir buu ahaa muslimna maba dhalaninba ayb marka waxaa weeye farqiga udhexey waad garan kartaa farqiga udhexeey <clears throat> axaadiiay tabinayaan laa adri aanan garanaynin maa hiya waxay tahay waa runtii asagu waxaadan garanayn waan garanhayaa iyo ma jira midna muusa dhihin waa adab adab alcilmi weeye laadir baa kugu fila adiga anugu xadiita ma hayo ayb ilaa hase yeesheba anii ra'aytu rasuulla rasuulka ilaahi baan arkayoo tawada'a weyse qaatay mila wuduu'i haadaa weysadaydanoo kale uma qaala yidhi man tawada'a hakadaa sidaa ruux u weyse qaata lahu waa loo dhaafaya maa taqadama wixii ka horreeyo min dembihi dunuubtiisa loo dhaafaya asakaa'ir baa loo jeeda wa kaanat salaatuhu salaadiisuna waxay noqon iyo wamashuhu socodkiisu uu u luweeyey ilalmasjidi naafilatan ajir dheeraad ah ajir dheeraada halkan ay ka qaateen wadaaduhu xalay aan kuu soo sheegay yidhi ninkii intuu si fiican u weyse qaata ragcatayn tukada laa yuxadid fiimaa nafsahu waxaa weeye waxaa lagu dhaafahayaa dunuubtiisii dhan baa lagu dhaafahayaa sakhaa'irta ahayd waa kay soo yidhahdeen culummadu hadduu ruux uusan sakhiiro lahayn maxaa lagu samayn ajir baa loogu qorahayaa halkanay ka qaateen maxaa xadiidku ku cad weysadaa dhaafi way sakhaa'irti kadib salaadaadii iyo lugayntii waxaa lagaaga dhighayaa ajir maxaa ka soo baxay weysada laftirkeeda hadday sakhaa'iray baabi'iso weydo maxay isu beddelaysaa ajir bay isu beddelaysaa marka fiqiga cilmigu saasuu ku fiican yahay inaad fiqigooda aad taxgeliso kaa horreeya waaweynaha culummada ah ayib allahuma marka inay kugu caddaato ina sariixa ay khilaafsan yihiinba mooye wa fii riwaaya wa fii riwaayati bni cabdi axmed buu u jeedaa riwaayadiisii ku jira ataytu cumaana yaan u keenay fatawada'a ataytu cumaanaan u imid fatawada'a tii hore maxay ahayd ataytu cumaan ibna cafaan wuxuu diidan yaha keliya riwaayada axmed ibni cabda cumaan aabbihii maysan ku darin kow biwaduu'inna ba'na maysan sheegin muslim wuxuu kala saaraya ba'na wuu kala duuhaya halba iyo wuxuu kala duuhayaa cumaan ina cafaan ahaa ayib haadihi waa min diqati muslim wax la wadaagana waa yarta ragga sitada ah xaddaana qutaybat bnu saciid abu bkr bn abi shaybata wazuhayr bn xarbin wlafdu liqutaybata waabi bakr qaaluu jamaacadaas saddexda zuhayr ibn abi shayba qutayba xadaanaa wakiicun wakiic baa noo waramay wakiic waa ku mutaabacay lagu weeraray abu axmed azubayri abu axmed azubayri baa ku mutaabacay wakiic kilaahuma can sufyaan athawri can abi nadr wasmuhu salim ibn abi umayat almadani اlqurashi can abi anasin wasmuhu malik ibn abi caamir اlasbaxi waa e, maali bn anas awogii wey maali bn anas saaxib اlmuwaط imaam daar اhijra awogii wey abu anaskan ayb ana cuثmaan bn cafaan tawadaa waa weyse qaatay xagee ku weyse qaatay bilmaqaacidi meeshii jamcu maqcadin meel la fadhiisto dhowr macnaa lagu sheegaayo e, e, janaazada musallaheeda iyo masjidka meel yar udhexaysay ahayd waa la sheegaa waxaa kaloo la sheegaa ma gurigiisa hortiisa ayuu ku sameeyey kuraas iyo derbiye lagu fadhiisto oo markaasag intuu fadhiisto ummadduna ku fadhiisato dadka danahooda u gudo ninkii eh, qadar raba ninkii fatwo raba ninkii in la caawiyo dowladdu ay caawinayso ila xafiisyahaniyo howlaha idinkas ka soo xidhxidhateen iyo xisaabahan waagaa ma jirin bannaankaas intay maradu fadhiistaan yaa walba un dadka la kala hori maxaa laguu qabtaa waxba kuma heli karo adugu intan qaado su ninka raba dadka la kala xukumayo ayib waagi dambe haddee hoofku batay ee eh, warjeef ay badatay umaradii khulafadii yaa xoogow waardiye iyo xaajib iyo markaasuu yimid ayb faqaala wuxuu hi alaa uriikum maan idintuso weeye wuduu'a rasuulilah sal l slam uma tawadaca cumar eh, cumaan baa weyse qaatay alaaan alaaan saddex goor wazaada alaaan alaaa waa mujmal xaalad soba isagoo mufasala inuu madaxa halmar masaxay ayb ee mucdamkii baa loo jeeda aqlabkii zaada qutaybatu wuxuu ku daray fii riwaayatihi qaala sufyaan wuxuu yidhi qaala abunadar can abi anasin qaala wacindahu rijaalu min asxaabi rasuulilah markuu cumaan weysaysanayo oo uu leeyay sida nabiga maadinku weysaysto sidaasaa nabiga u weysaystay saxaabaa la fadhiyey markaasuu weliba riwaayo kale marwayna gaari doonaba laga yaabaa markuu dhammeeye buu hi miyuusan nabigu sidaa weysan jirin nacan bay dheheen waa u akideen sidaasuu u weyse qadan jiray subanuhu markuu weysada dhammaystirayo calayh salaat wasalaam xadiidka marka axmed bn xambal ayaa la weydiiyey sanadkan dambe sanadkan dambe sanadkan dambe ayib oo la yidhi ka waran busr ibnu saciid can cuثmaan ibni cafaan baa lagu wariyaaye bimacnaa wakiic hadda waa ujeedaan wakiic muxuu yidhi can sufyaan aلthawri can abi nadar hee can abi anas can man can cuثmaan wadaad kaloo maxamed bn yuusuf afaryaabi ka mid yaho jamaaca min alxufaad wاsaduuqiin ah oo ardadii sufyaan athawri ah yaa xadiidka sufyaan ka wariya waxay dhaheen marka can sufyaan can abinadar can busr bni saciid can cumaan bay dhaheen abi anas bay meesha ka saareen riwaayada marka waa riwaaya mutasila cinda اlmuxadiiin biاlitifaaq haday noqoto maxfuudo noqoto sufyaan athawri an abi nadr oo hadda soo marteen saali bn abi umayat almadani can abi anas ood marayseen inuu yahay maali maali bn abi camr alasbaxi aad dad marayseen riwaayada can cumaan bn cafaan waa riwaaya muttaila muttasil irsaal kuma jiro laakiin axmed wuxuu yidhi sawaabku waxaa weeye ragga sufyaan athawri ka wariyey ee abi nadar sii maray ee kadib ku bedelay abi anas ku bedelay busr ibnu saciid busr ibnu saciid can cumaan ku bedelay riwaayatu busri can cumaanna waa munqaطica liannahu lam yasmac walam yalqa busr ibnu saciid can cumaan ayb riwaayadaas axmed maxfuuduu yidhi asagu sidaa waxaa ku taagaya daara qutni oo ilaa lix wadaad buu sheegay xadiidka ka wariya can sufyaan الthawri can abi الnadr can busr bni saciidi can cumaan halkaa inaad fahanteen baan u malayn wakiic oo min abat الnaasi fi sufyaan الthawri ah bal niman baa dha waa abatu caadilaq gaadhsiiyaba mararka qaarkood iyo abu axmed الzubayr ayagu waxay dhaheen maya sidaa maa xadiidku waa maxay can abi nadr can abi anas can cuثmaan bn cafaan sidaa waxaa rajaxay abu xaatim الraazi waxaa rajaxay abu zurcat الraazi fi اlcilal waxaad fiirin kartaan cilal ibn abi xatim araazi su-aasha ah waa la weydiiyey xadiidka waxay dhaheen fariyaabi iyo wixii raacay waa khaldameen fariwaayatu wakiicin hiya almaxfuudatu can can sufyaan athawri muslim muslim bay ku raaceen marka muslim iyo abu xaatim araazi maxamed idriis iyo ninka la yidhaahdo abu zurcat araazi maxamed cubaydillah abdilkariim asaguna saddexdaa wadaadoo nimanka deceelka musiibada ku ay halkaasay mareen muslim hawsha wuu fahamsan yahay walidaalika riwaayada dib buu geeyey khilaafkaa jira ee muxadisiin u dhexeeya uu ka warqabaa kuma bilaabin meesha u dambaysa kal mutaabacaad iyo wa shawaahid buu ku keenay wahada min diqati muslim raxmat ullahi tacaala caleyh dhib ma laha xaafidna xajar siduu doortay baa ila quman xaafidna xajar wuxuu leeyahay wasawaabu inay labada ariiqba maxfuuda yihiin wey lianna sufyaan athawri maxaa lagu yaqaanaa waa mawsuuca maclama socoto wey kaiiru shuyuukh wa kaiiru turuq raggana rag la dhihi kara way khaldameen waa adag tahay wakiic abu sufyaan aru'aasi oo weliba wadaad kale u raacay sufyaanna daba taagan dhardhaar weeye markii intaad dhihi lahayd waxbaa khaldan inaga daaya axmed iyo abu zurcay iyo hawsha aan dhahno kila la wajahayna waa maxfuuday almuhim muhimaddu intaa meesha waa ku jirtaa ha daarqudni axmed iyo wakiic baa khaldamay leeyihiin wakiic baa khaldamay oo ruwaadda kale khilaafay baa sufyaan ka wariyey sufyaan can abinadar can busr bni saciid can cumaan caawo dhan waday maka kacbaa yani wakiic baa khaldamo sakatay muslim iyo abu zurcat araazi abu xaatimna ma khaldameenee wakiic ninkii khilaafay baa khaldan bay leeyihin miyaanu ninka lagu hardama waa kuma sufyaan athawri sufyaan athawri baa laisku hayaa ardaday sufyaan baa iskhilaaftay wkiic abu amed zubayr waxay dhaheen xadaanaa sufyaan wa huwa hawriy can abi nadr can abi anas can cumaan bn cafaan soo war la gartay maaha oo sida matniga kugu taalla ahade ardadii kale ee sufyaan waxay dhaheen maya xadaanaa sufyaan athawri can abi nadr he can busr bni saciidin can cumaan sooma wada soconno labadaa ariiq baa laysku hayaa axmed iyo daaraqudna meel bay mareen mutaahiriin raacdayna way leeyihiin abu zurcat araai abu xaatim araai muslimna meel bay mareen ciidan raacayna waa leeyihiin idan maxaan ku xalinaa ra'yiga jamcinaya baa ila quman haddaad diiddaanna culays naguma hayso waa riwaaya min baabi ku timid ashawaahid wlmutaabacaat daaraqudni faafaahintiisa adu baahataan akhriya cilalkiisa xadiidka ama su-aasha ayb xadaana abu kurayb cilada intuu sheegay ninka laydhahdo imaam nawowi uu sheegay raxmatullahi tacala uu ka soo guuriyay ninka abu cali hasaani asagoo daara qudni ka soo xigtay yuu ka tagay kama jawaabin ayib waxaa laga yaba hataa ciidanka ibn abi xaatim inuusan helin hadal ku jira qiimaha badan lanno raasiyeen meeshay maraan waa adag tahay in laga dhaqaajiyo xadana abu kuray abu xaatim abu zurcat raasi khaasatan waa nin lamida waa yaryahay muxadisiintu axmed xambal markuu soo maro abu zurcat araasi uu soo martay asagoo socda wuu joojin jiray salaadaha sunnado dhan kaana yusalli asalawaat alhamsa faqad wiilkiisa cabdulaahi iyo saalix baa ka warramay maxaal aabbow ninkan xaafidka aan ka laudaakirhu waraajicu fi lxadiidi wa cilalihi lama helo asagoo kale hadduu ii yimaado inaan yareeyo sunankii maxaan ku mashquulayaa wadaaka inaan la muraajaciy axaadiita iyo cilkeeda iyo asaaniideeda howlaheeda abu zurcata rasni nocaasu ninkii aad muslim u canaantay xataa ku qabsaday kitaabkiisa loo bandhigay akhriyeyna weeye marka abu zurcat araasi muxuu yidhi riwaayatu wakiicin hiy almaxfuuda abu xaatim araasi asna imtixaan kala ahna muxuu yidhi hiy almaxfuuda muslimna halkaasuu maray axmedoo nin liita ahaynna iyo daaraqudna meel bay ku dhabaabiciyeen nin walbana ciidan baa ku faylay in labada ra'y la jamciyo ayaa ka wanaagsan in dhanka la maro almuhim waa iska ijtihaadiyaad masaa'ilkaas mar haddaysan usuul aysan ahayn xadana abu kurayb mxamed cla isxaaq ibraahim jamiica can wakiicin qaala abu kurayb wuxuu yidhi isagu xadana wakiic can misca bnu kidaam an yantiqu imaam ila anahu rumiya bilirja irja ulfuqa baa loo jeedaa marka sufyan bnu cuyayn ay qaraabo ahaayeen kana waa hilaali isna waa hilaali muxadid waxay dhihi jireen ninkan waa nin fiqi oo muxadid ah lagama maarmo ninkan la hadal in adeerkaa qabo bidcadan ka soo celi isagii sufyaan baa isku rafaaday sufyaan ibn cuyayne iyo miscar ayib can jacm bn shadaad abi sakhrata qaala samictu xumraan ibnu abaan baan maqlay qaala isagoo yidhi kuntu waxaan ahaa adacu mid u dhiga licumaana tahuurahu cumaan baan weyse qaadadkiisa iyo biyuhu ku qabaysaba u dhigi jiray famaa cataa calayhi yowmun maalin ma soo marin cumaan ilaa wahuwa yufiidu calayhi nudfatan cumaan maalin ma soo marto ama way yartahay maalin inay soo marto ilaa wayufiidu calayhi wuxuu isku shubi jiray nudfatan biyo buntooda biyaha yaar baa loo jeeda markaadan wasa badan lahayn ee isqaboojinayso ama xoogow boorkii habaaska iska kicinaysaa layidhahda biyaa isku shubahaya biyaa isku dareerinhaya sooma tidhahdaan qabiisku mid weynoo loo dhardhigto oo saabuun la yskala daalay iyo xisaabo iyo mid xoogow isqaboojinayo isdejinaa jira kaasuu u jeedaa imaamku <laughs> ayib ilaa wahwa yufiidu wuxuu ku shubi jiray calayhi calaa jasadihi nudfatan ay maan qaliila biyo yar وqاaل cثmaan wxuu hi xadna rasul sl slm idan waa wuxuu ku dadaalaya imaamku taطahurka iyo nadaafadda marba hadday barakaysan tahay khayr badan tahay weysada yareedba sidaa loo ammaanay aad bu isku dahiri jira isku nadiifin jiray xadana rasul sl slm cinda insiraafina rasuulka ilaah baa noo warramay markaan ka soo gadoonnay min salaatina haadihi salaadan ayadaa markaan ka soo baxnay yuu nabigu noo warramay wuxuu xaqiijinayaa saxaabigu xilliga xadiidka uu nabiga ka maqlay qaala miscar wuxuu hi uraha alcasra waxaan u malayn salaada uu nabigu ka soo baxay cumaan xadiidka u tabinayay saxaabada inay casar ahayd faqaala wuxuu ihi casar baa riwaayadka la bacdeeyey faqaala wuxuu idhi maa adrii uxadiukum bishayin aw askutu nabigu wuxuu ihi nabigaa saxaabada la hadlay salaad casar ayadoo laga soo baxay wuxuu ihi maa adri garan maaya uxadiukum bishayin waxbaan idiin sheegaa aw askutu mise waan iska aamusaa yacni maslaxadu ma inaan idiin sheega ku jirtaa mise inaan hadda idiin sheegin faqulnaa waxaan ya rasuulka ilaahyow in kaana khayran hadday bishaaro tahay faxadinaa noo sheeg nabilo hadday bishaaro tahay noo sheegan dib ha u dhigine wain kaana hayra dali irsa gobonimada wain kaana sharan ma ah meesha wain kaana hayra dali haddaysan bishaaro ahayn ninkan af soomaaliya kullita ama qaabka wax loo habeey hadday dhibaato tahay naga daabu ka bilaabi lahaa iyo hadday shar tahay afgobaadsi ayib hadday bishaaro tahay nabi allow noo sheeg haddaysan bishaaro ahaynna llaahu warasuulu aclam haadihi اxikma haddaysan bishaaraanina hanoo sheeg ataa ma aha aliya rasuulkiisa u ogaal badan inay sheegahayaan iyo inay dib udhigahayaan oo in nabiga hawsha loo daayo oon la gacan dhaafin nintoxsigu waa xun yahay laa tuqadima bayna yaday ilah warasuli baa lagu yihi saxaabada iyo muslimiinta hawshu bay dhaqangelinayaan nabigu kadib wuxuu go'aansaday inuu sheego yani rajaxat maslaxat اtaxdii inuu u sheego xilliga ayadaa ayaa nabiga la xoog badnaatay maxaa yeelay diinka ummadda aad u sheegi iyo qaabkaad u kala hormarini waxaa weeye waa shay tawqiifi ah laakiin qaabkaad u gudbin iyo xilligaad gudbin iyo wasaa'ilkaad isticmaali waa ijtihaadiyo wasaa'ilu dacwa ijtihaadiyo ama cajli ninka u dhiib ama memero ugu ama dhegta afka u saaro wax u sheeg ama intaad basha soo qortood xoogo kunsiin raaciso war hawshaa balfiiri dhadhiyahow waa yar qoonsida waxaa bal iska daa salaadda waa yar dishaaye kunkaana ku shaacab ayib ila moogtay marbay dacwadu waxay u baahan tahay xoogo in la raaciyo in dufan la raaciyo sayidina cumar bdilcasiis iyo wiilkiisii qiimaha badnaa waxay ku dagaalami jireen aabba wuxuu wax yar baad noolaanaysaa reer umay waxay kharibeen iyo dulmi iyo jawr iyo bidca ay dhigeen intaad nooshahay aan cardaadwaha ka dhigno anbaabi'ina fii quduuni sanatin aw sanatayn odaygu xakiimba marka wuxuu ihi maya reerkan boqol sano wax ku dhoweey waxaan soo haysteen iyo dulmiga iyo fujuurkan soo socday haddaan durba ka horgeeyo oon hal mar ka bilaaba alif ilaa ya israaciyo saacaddaasay naga hor imaan innagay bayna dilhayaanbu kolba xooguhu markaan hela maal ayaan xooguhu shilma u qaybin kadibna sunnadan u raacin buuri markaasaan tallaalka u raacin markay sunnada ka boodaan lacagtay fiirinhayaan buuri ma diidi karaan lacag tahay waxaan isku hooswaday sunnadii ii kaadi sanad ba anoo gaarin hawshaad waxaa doono dhan baan dhammayn doonaa saas wax ku waday haddii laakiin reer qolyo fajara oo adduunka iska haysta oo dadka rogay aad tiraahdo kulligiin waxaa tihin tuuga qabanaa gala webiga xidhxidha dhammaantood xabad baa kaa hor iman siyaasad badan bay baashu u baahan tahay marka wasaa'ilku tawqiifi ma aha laakiin falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah nin ilaahay khayrkii baryahay wa salaada tuko waa edabdaro nin ilaahay khayrkii baryahaya waa saadatuka idabdarro wey inaad fahanteen baan u malay ayb allaahuma haddaadan karin ilaahay khayrkii ha barya waa masale kale oo haddaad tiraada ka baqi intaa ku gooyo oo toriyo u haysto kaa dabar badanya ayib sibasi bay dhaataa inaad iska aamusaa markaa ku dhaanta ila nabigu markuusan tabar lahayn calayhi salaatu wasalaam asnaamtii uu maka dhooban buu agmarhayay maalinku awood yeeshayna wuxuu ka bilaabay in ayaga la baabi'iyo sawirka la tirtiro wax walba sidiis lagu soo celiyo marka waxaa weeye saaca bisaaca salaad walba say kuu qabato ayaa loo tukadaa weeye ayib <clears throat> marka nabigu maslaxadii inuu u sheegaa markaa bannaanka u xoog badnaatay fii tilka saaca ma ogta wabaad waxbaad ku baltami isla markiiba go'aan baad qaadan ayib maa min muslimin ma jiro yatataharu weyse qaata ama dahaaro qaata oo fa yutima ahuura weyseqaadka dhammaystira ilaa اladي طhuurkaasoo kataba اllahu calayhi ilaahay uu ku waajib yeelay faaidada katab اllahu calayh waa muhim jiddan wadaadda waxay leeyihin halkaa waxaa laga fahmayaa weysada waxay ku dhammaystirmaysaa inaad la timaada intuu qur-aanku sheegay keliya wejigoo la dhaqo gacmahoo la maydho madaxoo la masaxo lugahoo la maydho inta haddaad la timaado waa weyse dhammaystiran wey alladii katab allahu waa markaan katab allahu qur-aankaba soo celinno haddaan kataba allahu calayhi dhahno waa wixii ilaahay uu waajib yeelay mubaasharatan aw biwaasitati rusulna waxaa weeyaan sunnadii way soo gelaysaa marka ayada ah xadii badanna aqdu baynakuma bikitaab iyo kitaabka rabbi isagoo loo jeeda sharcigaana ku xukumaya oo sunnadii iyo kitaabka wada socdaan oo fa yusallii haadihi salawaati alkhams oo tukada shantan salaadoodee ilaahay waajib yeelay ilaa weysadaa waxay noqon iyo salaadahaas ilaa kaanad waxay noqonaysaa kafaaraati mid asturtoo dhaafta limaa baynahaa salaada inta udhaxaysa duhr iyo casar inta udhaxaysay maqrib iyo casar cishe iyo maqrib cishe iyo subax ayb subax iyo duhr waa lagu dhaafaya kafaaraadkana waxaa weeye waa dunuubtii yaryarayd baa la dhaafahaya maxaa yeel waaweyn waxay u baahan tahay tawbay u baahan tahay ama shafaaciya raxmatu arxam araaxim lagu dhaafo hunaa marka waxaa ku jira ood soo marteen qaacidada la jiray tacliil اxukm اlwaaxidi bicilal hal xugmo waaid hal xugum keliya inuu yeesho dhowr cilaad ama xugum waaxid inuu yeesho dhowr sabab dunuubtii yararkeed hadda maxaa lagu dhaafahaya waa inaga soo mara waxaa lagu dhaafahayaa weysada lagu dhaafi waxaa lagu dhaafi inaad u lugayso masaajid iyo jamaacaadka lagu dhaafi waxaa lagu dhaafayaa salaada aad tukatay baa lagu dhaafi ayib intaasoo dhan marka waa maxay waa cilal salaadu waa cillo waysadu waa cilo asacyu ila masaajid waa cilo cilo walba waxay awood u leedahay inay lagu dhaafo dambigii sagiirada ahaa idan tacliilu xukmi lwaaxid alxukm lwaaxid waa maxay waa kafaaratu dunuubi sahaa'ir in la dhaafo maxaa lagu dhaafaya bisabab bicila alwudu asalaa asacyu ila masaajid tacliilu xukmi lwaaxidi bicilan kaiiratin huwa araajix fi اlusuul xadiidka daliilu aya axaadiis fara badanba ayb xadaana cubaydlah bn mucaadin qaal xadaana abi xaa aabiheda waad garanaysa waa kuma mucaad bn mucaad alcambari xadaana mxamed muana wmn bashaar mxamed bashaar bundar qaal xadaana moxamed bn jacfar gundar qaalaa jamiican qaalaa jamiican marka muxuu ka wadaa mucaad mucaad iyo gundar iyo gundar qaala waxay dh labadaa wadaad xadaana shucbatu can jaamic bn shadaad qaala samictu xumraana bna abana yuxadiu abaa burdata abaa burda bn abi musa alashcari isagoo uu sheegaya ayaan maqlay fi hada almasjidi masaajidkan gudihiisa fii imaarati bishrin xilliguu bishir uu amiirka ka ah magaalada oo muxuu leeyahay ana cumaan ibnu cafaan qaala wuxuu rasul sal lay slam man atama alwudu'a ninkii weysada dhammaystira kamaa amarahu allah siduu rabbi u faray tii hore lamid tahay bay la tahay ninkii weysada u dhammaystira siduu rabbi u faray u dhammaystira fasalawaaت اlmaktuubaatu salaadihii shantaha ah ee la waajib yeelay kafaaraatun tii dhaafaysa weeye ama lagu dhaafayo limaa baynahuna wuxuu u dhexeeyo min adunuubi saqaa'ir dunuubta yarartaa lagu dhaafaya idan weysadii baa ku filan wey weysadii baa ku filan hadday weysadii ku filaatana waxaa weeye salaadihii o dhan salaadihii waxay noqonayaan kafaaraat hadday weysadu ku filaan salaadihiibayaa dhammaystiraya hadday weysadu ku filaatana salaadu waxaa loo bedelayaa ajriya hawaab ajriya hawaab baa loo bedelaya wuxuu yidhi imaamku hada xadiiu bnu mucaad lafdigaan sheegay buu ujeedaa hada xadii waa waa lafdu ibnu mucaad cubaydillah bnu mucaad walaysa fi xadiii qundar cafwan mucaad ibnu mucaad buu ujeedaa mucaad ibnu mucaad walaysa fi xadiii qundar kuma jiro fi imaarati bish imaarata bish lafdigaa muusan sheegin walaa dikru maktuubaat salaadaha shantaana muusan sheegin wuxuu ku gaabsaday man atama alwuduu'a kama amarahu allah fahuna kafaaraatun lima baynahunna ayib weysooyinka inta u dhaxaysa ayagaa lagu dhaafaya xadana haaruun ibn saciid alayliyu xadana bn wahb bn cabdullah qaala waahbaranii mahramaة bn bukayr can abi bukayr bn cabdillahi اlashaj can xumraan mowla bni cumaan qaal tawada'a cumaan bni cafaan baa weyse qaatay yowman maalin wudu'an weyso xasanan wanaagsan bimacnaa aad loogu xeldheerada loo jeedaa ayb oo la dhammaystiray saddex saddexdeedii uma qaala markaasuu saxaabigu ra'aytu rasuul allahi sal l rsulka ilaahi baan arkay tawada'a isagoo weyse qaatay oo fa axsana alwudu'a weysada ku celceliyoo rakaadiyey uma qaala yidhi man tawada'a haakada sidaa ruuxi u weyse qaata uma kharaja u baxa ila almasjidi meeshii beytka ilaahay aadayey lagu tukanayay la yanhazu asaguusan kicinaynin ila salaad waxaan salaad ka ahayn yanhazu uusan hinginaynin kicinaynin markaad masjidka aadayso dana badan baa loo aadaa mararka qaarkood ruuxaad ku ballamaysaan shaxaad baaba loo aadaa baryahan qaarkood xisaabo badan baa iska jira yacni salaadn baad soo kacday wey maqsuudkaada weyn masaalix kaleba aad qunsatide maqsuudka weyn baa loo jeedaa ufira lahu waa loo dhaafayaa maa khala ay maa taqadama wixii horeeye oo min dmbihi dembigiisa maa khala ay maa mada wasabaq baa loo jeeda qad khalad min qablikum sunan ayb waxadaanii abu aahir xalaad soo marteen asagoo carakawaa ah magaciisii axmed ibn camr ibnu axmed ibni sarx wadadkii dheeraa wey abu aahir waa sheikh ibnu khusaymati iyo muslim qad akaru canhu iyunis bn abd al misri qaala labadaa imaam waxay dhh ahbarana cabdulaahi bn wahbin can camr bn xaari almisri waa masaari nimankaas dabagalay ana xukaym ibn cabdilahi اlqurashiyi xadaa waynu soo maray fii muqadimati muslim buu nawowi ku soo sheegay kullu xakiimin fii saxiix muslim wa fii hayrihi waa in xada la kordhabo xakiim la yidhaahdo xakiim xada la kordhabo kaafka la kasriyo ilaa laba nin mooyeen ninkii koobaad waa ka ilaa xukaym ibn cabdilaah ninkay xakiim u qoran tahay iska saxo xukaym baada rabaa maxaa idiin dhigan ukaym waad fiicantihiin ilaa xukaym ibn cabdilaahi alqurashi wadaadkan iyo wadaad kaloo leeyahay rusayq ibnu xukaym labadaa besawe rusayq ibnu xukaym iyo xukaym ibn cabdilaahi labadaa waxaan ka hayn kullu inta kale waa xakiim xakiim baad akhrinaysa أن ناaفع بن جubayri وcabdاللahi بن abi سلم تxadثa waxay u sheegeen wadaadka hore xukayma أنa mعاad بn cabdالرaحmaan xadaثahuma can xmraan mawlى cثmaan بn cafaan can cثmaana bn cafaan xadiidka cثmaan buu ku dhaxay mslim waxaan caaw dhan wadno waa hal xadiis baan umalaynaya qaal wuxuu hi imaamku samictu rasulla rasuulka ilahi baan maqlay yaquulu asagoo leh man tawada'a ruuxii u weyse qaata lisalaati salaad u weyse qaata oo faasbaqa rakaaday ama ku xeldhala alwudu'a weysada weysada bojiya oo si fiican ooga bogto xubnihiisa uma mashaa ila salaad salaadda u lugeeya almaktuubati la farad yeelay meeshii lagu tukan baa loo jeeday fasallaha tukada maca annaasi ummadda la tukada aw maca aljamaacati bulshadii la tukada iyo jamaacadii aw fi lmasjidi ama masjid ku tukado intay dhaafto asagoo masaajid ku tukada afara allahu lahu dunuubahu dunuubtii baa alla u dhaafaa yararkeedoo dhan baa rabbi u dhaafaya baab الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما لما بينهن عفوا مجتنبة الكبائر انت سوكم بدري كرو فصل كان أنكو درو <clears throat> wuxuu baab yahay الصلوات الخمس شنta salaadood والجuمcaة إلى الجuمعة iyo ka jumco ka jumco in la tukado iyo wa ramadaanu ilaa ramadaan iyo ramadaan ilaa ramadaankiisa kale mukafiraatun intuba waxay dhaafayaan limaa baynahunna wax u dhexeeyo oo min adunuub saaa'ir dunuubta yararka ah dunuubta yararka marka la sheego ha fududaysane haba yaraade inaad ka toobad keento inay waajib tahay oy farducayn tahay waa ijmaacu ummati alislaamiya dembi yar marka la sheego waxaad mooday inuu wax kula liita yahay walaa takhtaruu waa waajib farducayna in dembiga yar iyo kaweynba laga toobad keeno caynan cala alfawr weliba cala alfawr si degdega saacaddaad ku dhacda inaad ka toobad keentaa waajiba sikin haddaad dib u dhigto waa dembi kale waa dembi kale sii dibdhigaasaa dembi labaad ah taakhiiru tawbati waa dembi wuquucu dembi wakhtilaafun waa dembi kale ku dhicidda macsiyadu waa dembi dibdhigga towbadii ilaahay loo noqon laha rabbi la tugahna waa dembi labaad dunuubtii noocaas ahayd markay badato maxay isu bedelaysaa way ku baabi'inaysaa soomaaliya waxay yidhahdeen geed walba waxay hoos taallaa in hal karisa hal geed weyn hadda dad timaadoon xaabo lahayn qolo fuji laaninta soo fujiso ruki la kac waxaa xaabo dhanoo neef kuu kariyaa kala soo baxaysa dunuubtaa yararka way kugubi way ku baabi'in irsaaqaday xidhaa irsaaqaday xidhaa fahmaday baabi'isaa waa naqsi ku haysta wey saa darteed waa inaga kusoo maray kitaabu liimaan markuu dunuubtu yaraato oo shareecada laga amar qaato oo nabi ciise yimaado ilahay inuu soo furhayo barakaat الsamaai wاlard nicmada iyo wanaagga o dhan iyo khayrka dunuubta hortaaga weliba waxaa u sii dara marka la fudayso dunuubta xanafiye maxay dheheen nin baa dembi sakiiraa ku dhacay war ka toobadkeen waa iska lecb sakiira kaafir baa tay dheheen kaafir xanafiye hadday ku qabtaan way ku dhammaatay hadday ku qabtaan way ku dhammaatay waa lase laga yaaba inay garba leeyihiin leanna waxay dhan waa istikfaaf fudaysi baa ku jira ruuxa muslimku inuu danqadaa la doonayaa haddii dembiga aad gashayba uu kuleeya lacib saqiir igada lacib saqiir weeye hada kaafir lianna alistikhfaafa bilmacsiya waa kal istixlaali laha bay dheh inaad bannaysato iyo inaad fududaysato waxay tilmaamaysaa qalbigaada inuusan danqanaynin khawf rabbi kugu marka kugu tagfiirinayaan nin la yidhi bay dheheen war dembiba ka toobadkeen maxaan weynun sameeyey wanaga leexa kashaha kaa cabne kaafir falkaada iyo weedha aad jawaabtaad bixin baana tusaysay dhan waxa ku jira qalbigaada somal waxayna afkaada wixii uurkaada jira maxaa kaa xada afkaa kaa xada wixii uurka jira meeshaan ma wixii ku jira waxaa ka turjumaya dibnaha iyo falkaada falkaada marka hawshaa hawl halis wey marka dunuubta yaan la fududaysanin haddiiba ilaahay fadligii uu kaaga dhaafay salaadihii iyo weysadii iyo soonkii iyo jumcadii waxaa wax badan kaaga dhaafay inta kan la iska ilaali tayarna iska dhowr markay kaa dhacdana toobadkeen mukafiraatun mid dhaafaysa wey limaa baynahunna waxa u dhexeeya majtunibat اlkabaa'ir inta dunuubta waaweyn weliba laga leexanayo kabaa'irta haddii laga leexan waayo xataa saqaa'irta la dhaafi maayo waa shardi isku xidhan xadaana qutayba cafan xadaana yaxya bn ayub almaqaabiri yaxya bn ayuub almaqaabiri iyo yaxya bn ayuub alghaafiqi jira waxaynu ku soo tilmaannay inay midna uu dabaqada muslim dhaco sheekh u yahay midna uu dambeeyo oo weyn yahay yaxya bn ayub almaqaabir wa qutayba bnu saciidin wa cali bn xujrin sacdi kulluhum saddexdaa wadaad can ismaaciil qaala bnu ayuub wuxuu yidhi yaxya wuxuu yidhi xadaana ismaaciil bnu jacfar ismacil bn ibrahim bn culaya hamoodin weeye ayib waxaa ismaaciil ibnu jacfar ibn kahiir alansaari الzuraqi weeye ahbaranii alcalaa ibn cabdiraxmaan ibn yacquub mowla alxuraqa aljuhani can abi abihi cabdiraxmaan bn yacquub can abi hurata radi allahu tacaala canhu ana rasul sl slam qaal rasuulku wuxuu hi asalaat اlhams salaadaha shanta ah wاljumcatu jumca la tukayo ilaa jumcada kale kafaaratun tii dhaafaysa weeye asturaysa limaa baynahunna wixii u dhexeeyo dunuub ah maa lam tukhsha haddaan la daboolin oon lagu dhicin alkabaa'iru dunuub waaweyn xadaanii nas bn cali aljahdami qaala abarnaa cabdulacla waxbaan ka booday sooma saxni abarnaa abdlacla ibn cabdilacla sancaani xadaana hiaam hishaam ibn xasaan alqurduusi wey ninkaa can muxamed ibni siriin muxamed ibni siriin abu bakar hishaamna waa ibn xasaan alqurduusi can abi hurata radi allahu tacaala canhu riwaayatu hishaam can muxamed ibnu siriin farbaa niman baa wax ka sheega sida sawaabka ana waa riwaayo saxiixa ah laakiin saa darteed buu muslim gadaalgeey kuma bilaabin baabka baabka kuma dib buu geey can abi hurayra radi allahu tacala canhu an sal slam qaal alsalawaat alhams salaadaha shanta ah iyo wاljumcatu ila ljumca kafaaraatun limaa baynahunna kafaaraatun limaa baynahun waxay dhaaftaa wixii u dhexeeyo dunoob ah lafdigu u horreeya u dhammaystiraa una koobnaa hadda kan waxbaa ka maqan xadaثnي abu طاahir وhاrun masciid alayliyu qaala ahbarani whb cabdالlah can abi skrin abi skri waynu soo maray xumayd ibnu ziyaad xumayd ibnu ziyaad baa le magaciisa xumayd ibnu ziyaad أna cumar bn isxaaq cumar bn isxaaq waa min rijaali muslim وabi daawuud والنasaa'i bukhaari iyo ibnu maaja waxba kama wariyaan iyo tirmidi saddexda waxba kama wariyaan ninkan cumar ibnu isxaaq ah muslim iyo abu daawud iyo nasaai wax ka wariya xaafid bn xajar wuxuu hi taqriibku waa maqbuul ninkan cumar ibn isxaaq ah maqbuul bimacnaa daciif اlxadii maa lam yutaabac layin اxadii maa lam yutaabac dahabi baa ka wanaagsan miisaanka xuri waa saduuq miisaanka xuri waa saduuq dahabi iyo xaafidkuba hawshaasi waxay ila tahay inaysan asiibin inaysan asiibin nin muslim ka warinayo wax jarxiyana uusan jirin warawaa canhu inaani min aiqaat inaani min ahiqaat abu sakhr xumayd ibnu ziyaad iyo usama zayd ibnu usama aleyثi ayaa wax ka wariya walam yujarax dakarahu اlbukhaariyu fi taarikhi اlkabiir walam yadkur fiihi jarxan walaa tacdiila waasnada lahu hada اlxadiid xadiidkan yuu wariyey min ariiqi cabdillahi bn wahab uu kaga wariyey uuna ka tegay ibn abi xaatim asaguna fi jarxi watacdiil ba ugu tarjumaystay aabbihii buu weydiiyey nimankan inay wax ka wariyeen waxna ka maqleen buu sheega waana ka tegay wkhud qaacida man tarjama lahu اlbukhaariyu fi taarikhi اlkabiir walam yadkur fiihi jarxan walaa tacdiilan la fiihi walaa fi mawdicin aakhar fahuwa miman yuxtamalu xadiiثu cinda اlbukhaari qaacidada ibnu yarbucan ishbili baa qaacida muhim jiddan wey haddii raawiga uu bukhaari ku keena fi taarikhi اlkabiir tarjama lahu walam yadkur fiihi jarxan walaa tacdiilan la fi اtaariikh walaa fii mawdicin aakhar oo kutubtiisa ah ninkaa cinda albukhaari waa maxay waa miman yuqbalu xadiiuhu cumar ibn isxaaq baa ka mid a ah. tarjama lahu eh, fi taarikh اlkabiir wlam yadkur fiihi bijarxin walaa tacdiilin la fi ataarikh wala fi kutub اlqra maxaan leenahay fahuwa miman yuxtamalu xadiiu cinda albukhaari muslimna waa xufista xadiidkiisii intaa waxaa dheer alimaam axmed bn cabdillah bn saalix alcejili fii taarikhi iqaad wuxuu ihi fahwa madaniyun iqatun fahwa madaniyun iqatun qabla muslim buu tawhiiqiyey lannu cijli wuxuu dhintay laba boqol lixdan iyo kowdii muslim goormu asagu imise wey lixdan iyo lixdan iyo kowdii miyuu aha muslim mise kontan iyo lixdii buu ahaa lixdan iyo kow idan waa aqraan cijliba wuxuu leey waa iqatun madaniyu kadalika ibnu xibbaan baa keenay fii taariikhi iqaat asna waa iqoodhi ibnu khalfuun alandalusi almaqribi asna wuxuu waa iqa ixtaja bihi muslimun walam yujarax ninkaa maxaan leenahay xaafidku loogama horrayna warkaas waa ijtihaad xaafidku la yimid laa yastanid cala acmida ninka waa daciif maa lam yutaabac ayib xataa hataan xaafidku waa mutaabaceeyey maxaan leenahay <laughs> waa marka ilaa hadda sanad horani soo marro mutaabacaynaya isaga ayib sawaabku waxaa weye ninkaas waa iqatun istiqlaalan waqahu اlcijliyu wabnu xibbaan wabnu khalfuun واxtaja bihi muslimu aw rawaa lahu muslimu walam yujarax warawaa lahu inaan marka markaynu soo urno waxaa fiican xukumka dahabi ayaa ron xukumka dahabi ron qaacidana iska ogow xaafidna xajar ka mawsuuca ahaan rijaasha aad buu u yaqaanaa isagaana dahabi kaga fiican hawshaasi guud laakiin rijaalu sita dahabibaa kaga xoog badan saa ogaada rijaalu sita marka laga hadlahayo dahabi iyo sheekhiisii mizi nin kaga fiican ma jiro xaafid xajar si guud oo rijaaloo dhan bahaa bad iyo mawsuuca ha ku noqdo bukhaari haddii la marhayaan ha looga dambeeya la rabo laakiin rijaalu sita oo kutubta lixda ah mizi iyo dahabi meeshay dhigaan ma dhaafta baasho an si goonay ugu takhasuseen walidaalika wixii ka baxsa rijaalu sita xukumkooda inta badan xukmka xaafidka ka fiican laakiin rijaalu sita marka laysku hayo mizi iyo dahabi meeshay dhigaan baashu ma dhaafto cilmi gooni ay takhasus gooni ay ku leeyihiin aaniyan xaafidka cuyuubtiisa waxaa ka mid a takhriijka ay ruwaadda qaarkood muslim iyo bukhaari ka wariyaan min duuni tajriix ama nasaa-i uu xujayso min duuni tajriix ma ictibaari waada min cuyuubihi wey kutubi iska ilaali lianna annasaa-i laa yaxtaju fii sunanihi suqraa ilaa man huwa iqatun cindahu waana mutashadid fii naqdi rijaal muslim iyo bukhaarina waa sidoo kale dahabi marka markuu tacriifinaya muxuu yidhi aiqatu man waaqahu aw khurija lahu fi saxiixayn oo fiirsaha hawshaa ma yaqaana xaafid bn ay ka hoos ama u ku khilaaay haddaad doonta dheh wuxuu ku wuxuu yidhi aiqatu waa man waaqahu kaiiru aw waaxidu ilaa aw khurija lahu fi اصaxiixayni walam yujarax fahuwa iqatun hadday sheekhaynku ninka wax ka wariyaan wax jarxina uusan jirin maxaad leedahay nafsu takriijihi takhriijihima lxadiiihi ba wuxuu yahay twiiq weeye twiiq weeye lanna qaacido kaleba muxadiثu leeyihiinoo haddii xadiiثu raawigu la tafaruda aad saxiixiso wa tasxiixu man farada bihi الraawi tacdiilun dimniyun bay yidhahdaan tasxiixu man farada bihi الraawi waa tacdiilun dimniyun tawhiiqun dimniyun xaafid baa xadii wariyey sanadka waxa wey nin aan wax jarxiyey iyo wax tawfiiqi midnas markaas fahuwa xadiiun saxiix xadiidkana waxaa la tafaruday raawigaas sanadkaa basuba leeh waxaan leenahay waa tawhiiq dibni ah idan nimankii shardiyey inaysan ka warinayn xadiidka ilaa man huwa iqatun cindahum hadday wariyeen ay ka wariyeen wax jarxina uusan jirin raggii fanniga u qiima badnaanayihiin maxaa loo garmaraya mutaakhiruuntu marka tilaabayo waaweyn oo dhibaato badan ku keenay aaaarta iyo axaadiista ay leeyihiin waana ku ijtihaadeen khayr badanna waa leeyihiin marka iska ogow makaan min alkhaa adoon ku xadgudbayna caalimka haddana ha noqona asiira taqliid ayib had iyo goorna qowlka ilaalinaya xurmada saxiixaynka ilaan waa masaadir ay intaas difaacaysay oy ka diin dhigteen inaad bijarati qalam kaga dhaqaaqda iska ilaali xaggeen marahay ana cumar ibnu isxaaq mawlaa zaa'ida xadaahu wuxuu u tabiyey xadiidka abi sakhr buu u tabiyey cumar can abihi aabiho isxaaq mawlaa zaa'ida almadani asagoo aabihi waa nin iqa ah iyo ayrkiiba isagu muran mal wiilkunbaa lsku haya odaygu isagu waa jaawaz alqanara can abi hurayra radi allahu tacaala canhu ana rasul sl slm kaana yaquul wuxu odhan jira asalawaat alhams shanta ah iyo waljumcatu ila ljumca iyo ka jumca ka jumco iyo wa ramadaanu ilaa ramadaan iyo ramadaan ilaa ramadaankiisa kale laga gaadho mukafiraatun waxay dhaafaysa o asturaysaa baynahunna wixii u dhexeeyo min adunuubi ah goorma ida jtanaba alkabaa'ira saasaanay ii dhigan waana sida nusadu u badan yihin ida اjtanaba اlmaru weye oo muslimku uu ka dheeraado alkabaa'ira dunuubta wa inuu ka fogaado idan shardigaas iyo salaadood hagaajisay iyo soonkood hagaajisay iyo weysadood toosisay ayaa axkaamtaa iska leh ayb kulligoodna marka waa maxay waa tacyiilu xukmi اlwaaxidi bicilalin kaiira horaan baynu soo hormarinay wallah subxaanaه wa tacala aclam su-aalahaada waxaa ka horeeya sheekhaana su-aale i weydiiyey marka waxaan ku bal cashirka aan ka baxo marka sheekhan wuxuu leeyahay waciidiyo waxaa la isku yidhahdaa khawaarij iyo muctasilo jawaabtu waa maxay waa haa su-aasha labaadoo sheekhu sheegay waxay ahayd maa turiidiyo iyo maxaa u dhexeeyo jahmiyo hmm. maa turiidiyo maxaa u dhexeeya ashaaciro fii masalati aliimaan baad ujeedaa baan u malayso sidaa maaha hawaa tahay ashaaciro iyo maaturidi u dhexeeya hawlo badan ya maya ashaacir iyo maaturidiyo marka anigii kaaga dhawaad yaad iga fiiqantay miya ashaaciriya maaturidiye maxaa u dhexeeya ashaaciriya maaturidiye waxaa u dhexeeya masaa'il fara badan masaa'il alkhilaaf bayna almaaturidi walashcariya kutub baa laga qoray ibnu cadbat eh, almisri alxanafi baa kutub ka qoray labiyo toban masalo sideed iyo toban soddon sawaabkuna waa konton iyo dhowr masala udhexaysa konton iyo dhowr masalo oo fiqiya ee furuuc caqaa'id ah barhkeedna usuula udhexayso isku khilaafeen amaa marka la maraya masaa'il اliimaani wاlkufri la marahayo ashaaciriya maaturiidiyo waa isku mid masaa'il اlkufri wاliimaan aliimaanu wa atasdiiq اlqalbi cinda abi mansuur اlmaturidi ra'yiga mashhuurka can abilxasanna waa sidaasoo kale waa sidaasoo kale iimaankuna sidoo kale wey maaturiidiyo iyo ashaaciro filiimaani waa iskaga mid filkufrina waa iskaga mid filkufri marka la marayo wax yarbay maaturiidiyo kaga fiican yihiin ashaacirada oo xoogo way yar tilaabo dheer yihiin maaturiidiyo oo istixlaal basa ah, waxba kuma tagfiiriyaan istikfaafka iyo tahaawunka bay wax ku tagfiirinaya oo waxaad moodaa inay dhankaa ka sugahayaan atalaasum bayna alظaahiri wاlbaطini fi masaa'il اlkufri wالtakfiir si kastaba noqotee waxaan leenahay baab اlkufri wاliiman min xayu اljumla ashaaciro iyo maaturidiyo waa isku mid su-aashii saddexaad maxay ahayd jahmiye iyo ashaaciro maxaa udhexeeya jahmiye iyo ashaaciro maxaa u dhexeeyana wadaadku waa yidhi fii masalaة اliimaan fii masalaة اliimaan jahmiye ashaaciro waxba ooma dhexeeyo haddii la yidhaahdo ashaacira iimaanka waxay ku tacriifiyeen almacrifa alqalbiya oy oga jeedaan tasdiiq alqalbi waa isku mid jahm ibnu safwaan iyo ashaaciro haddii la kala qaada almacrifa alqalbiya iyo atasdiiq alqalbina waxaa u dhexeeya faariq lafdi oon xaqiiqi iyo jawhari aan ahayn sabaabku marka waxaa weeye alashaacira waاljahmiya farqi ooma dhexeeya fi masأalaة aliimaan wakadalika fi masأalaة alkufr alkufr maxaa yeelay abubakr albaqilaani abulxasan wuxuu ka soo guuriyey kufrigu inuu cinda abiilxasan yahay aljahlu billaah marna wuxuu ka soo inuu yahay altakdiibu billaah labadaa ra'yana ashaacira way qabaan labadaa ra'y qudhigoodana jahan baa loo tiiriya maqaalaadka xataa abulxasan waa ka soo guuriyey laakiin ra'yi labaad yuu abulxasan leeyahay oo waafaqsan ra'yi ahli sunna waljamaca alimaanu qowlan wacamal waictiqaad kufrigun uu sidaasoo kale noqonayo laakiin ra'yiga ra'yi mashhuura ma aha kitaabka uu ku sheegana kitaab maطbuuc oo lahaya ma aha ashaacira waxay soo guuriyaan oo sheekada ka soo guuriyaan ra'yiga jahan bay ka soo guuriyaan kutubtana ku qoran ahlu sunna ay u tiiriyaan abubakr ibnu fawrag baa kitaab ka soo guuriya ra'yiga asaga ah wuxuu yihi ra'yi mashhuurana ma aha ibnu taymiyana waa sheega fi kitaabi aliman alkabiir waa sheega gabagabadu ra'yiga caankaee loo yaqaan ra'yu اlashaacira fi اliimaani wاlkufri caanka la yaqaan wuxuu la mid yahay ra'yu اljahmiyati fi اlkufr wاliiman wallah